oo waa ugaarhsi saada wuu ugaarhsaday weeyaan saydan waa ugaarhsasho ama ugaarhsi laakiin uطliqa hunaa halkan laakiin waxaa loola jeedaa cala smi اlmafcuul ismigii mafcuulo wixii la ugaarhsaday ugaadha lafteedii ayaa maanta sayd loola jeeda wa huwa اlmasiid waa kaa kuilo wixii la ugaarhsaday wamaa ay walxayawaanu albariyu alma'kuulu aladi xayawaankii beriga ku noolaa ee in la cunaa ay bannaanayd ee qudira bidami awalihi calaa dakaatihi ay dabxihi ee awood loo helay in la gowraco xayawaankii beriga ku noolaa ee mid xalaalahoo la cuni kara ahaa ee awood loo helay in la gowraco fadakaatuhu gowriciisu takuunu waxa uu noqonayaa fii waxay noqonaya gowriciisu wuxuu noqonayaa fii xalqihi hungurigiisa xaggiisaa sare wa huwa acla alcunuqi waxaana loola jeedaa maanta xalqiga hunguriga xaggiisaa sare ama laama qoorta xaggeedaa sare ee markaa madax kurka xigta walabatihi iyo dhuuntiisa bilaamin maftuuxatin wa muwaxadatin mushadada waa laamta waa la kor dhigayaa ba'da dhibicda keliyalana waa la shadaya asfali lcunuqi dhuuntu waa halkaa luqunta ugu hooseysa ee godan ayaa laba la yidhaahdo marka xayawaankii in la cuno la ogolaa ee berriga ku noolaa haddii la gaari karayo la qaban karayo la gowrici karayo wuxuu xalaal ku noqonayaa keliya in ama luqunta xaggeedaa sare laga gowraco ama halkaa dhuunta laga markaa waxa weeyaan duro kadibna markaa lagu ballaadhiyo oo la jaro inta aynu sheegi doono xayawaan kasta oo markaa la gaari karayaa waa nooca oo beriga ku nool kii badda ku noolaa gowrac uma baahno isagu kii badda ku noolaa gawrac uma baahan kii beriga ku noolaayo dee in la cunaane bannaanaynna gawrucu waxba u tari maayo bakti unbuu noqonaya ila kolka horaba in la cunaa may bannaanayn kaasi isagu haddii la gawraco dameerkii haddii la gawraco iyo hadduu baktiyo waa isku midu waxaa inoo hadhay kii aan la gaari karin isaga wuu inoo iman doonaa waa ugaadhi waاhakaatu bidalin mucjamati ereygan adakaat ee af carabiga ah waa daalkii dhibicda lahaaye macnaaha lugatan atayiib xagga af carabiga dakaat waa wanaajin marka gawricii baa wanaajin lagu magacaabo maxaa loogu magacaabaya limaa fiiha gawricii waxaa ku sugan awgii oo min tayiibi akli laxmi اlmadbuux hilibkan la gowracayo ma neefkan alami alilaa baydin leedahay mise waa lami keliya ya allaxmu adidinku ya ha idinka akli madbuuxu baa idiin qoran laxma idinkuma jirto tamaam min tayiibi akli اlmadbuux yani waxaan la cunayo cunidiisii baa la wanaajinaya oo dhiiggii ayaa laga saaraya markaad gawracdo wa dhiiggii baa ka baxaya markaa wanaajin baa ku jirta haddii allaxmi lmadbuux la hahdo hilibka la gawracay yani waa hilibka neefkiisii la gawracay ayaa dee la wanaajinaya marka dhiiggii laga saaray neefkii la gowraco wax markaa wanaagsan buu noqonay wa sharcan sharci ahaan dakaad waxaa loola jeedaa ibطaalu اlxaraarati اlghariiziyati calaa wajhin maksuus qaabkii markaa dhakhaatiirtii waagaasi ay dee wax u tacriifin jireen buu u tacriifiyeyo yani waxa weyaan shaygii inta uu nool yahay xaraarad buu leeyahay iyo dirimaad marka naftu ka baxdana wuu qaboobaya marka ibaalu xaraarati alghariisiy heerkulkii abuurka ahaa xayawaanku intanuu nool yahay heerkul buu iska leeyay oo jirku isagaa iskululeeyo haddii markaa meel qabow uu joogo meel kulul hadduu joogana waxa weeyaan ishagaajinayaayo markaa darajada isagu darajadiisu isma bedeleyso marka in heerkulkii abuurka ahaa shaygii de laga buriyo yani naftii markaa ay ka baxdo calaa wajhin maksuus qaab gaara looga buriyo weeyaan markaa zakaadki ama alxayawaan alma'kuulu اlbaxriyu xoolihii xayawaankii in la cunaa ay bannaanaydee badda ku noolaa fayaxilu cala asaxiixi bilaa dabxin sida xooga badan waxa weeye wuxuu xalaal ku noqonayaa aada gowraci kartidba adigon waxba gowricin iyadoon waxba la gowricin xataa kii la gowrici karayay iyadii aan dibadda in laga soo tuuru deetana halkaa bannaanka iskaga baktiyo waa la cunaya kol hadduu yahay wixii badda un ku noolaa ee aan beriga ku noolayn wama ay walxayawaanu aladii xayawaankii lam yuqdar bidami awalihi aan awood loo lahayn calaa dakaatihi in la gowraco oo aan la gaariba karayn dee wixii baxsanayay in la gaari karayn ka insiyatin tawaxashat khasab ma waxa aan la gaari karayn inuu ugaadh noqdee xataa maalan xayawaankii sida laxdii oo kale insiga ahayd laxda insiga waxaa loola jeedaa yani laxdii la dhaqanayay ee iska carbisnayd ee dadku ay markaa kursadeen maaragtay aan duurjoogta ahayn laxdii aan duurjoogta ahayn ee insiga ahayd tawaxashad hadday markaa ay duurjoog isu bedesho oo dadkaba ay ka cararayso oon la gaari karaynin ugaar bay markaa xaaladdaa iyada lafteedu ay noqonaysaa sidii ugandha loola dhaqmay aw baciirin ama neef geela oo dahaba tegey shaaridan isagoo baxsanaya oo dadkii aan ogolay oo dadkii ka cararaya haddii la helo iyo ugaadhii kalena de kaba sii awlaysane fadakaatuhu waxaasoo dhan iyo ugaadhii caadiga ahaydba qaabka loo gowracaya mar haddaan la gaari karaynin caqruhu waa in la jiraaxeeyo la dhaawaco oo qoon markaa lagu dhigo bifatxi اcayn caynka oo la fatinaya caqriga caqra mushiqa liلruux waa in markaa loo dhaawaco qaab markaa naftu ay uga bixi karto xayu qudira calayhi meel alla meesha aad kala gaadho baad leebkii ama warankii kaga dhufanaysa ama luqunta ha noqoto ama calooshaba ha noqoto ama meel kale ha noqoto meel alla meeshii aad kaga hagaajin karto yaad kaga hagaajinaysa ay fii ayi mowdicin kaana alcaqlu dhaawiciddaasi aad dhaawacaysad jaraaxaynaysaa meel alla meeshii ay doontaba ha kaga dhacdee saasaa markaa ugaadhi ugaadhsigii uu noqonaya markaa ugaadhii iyada la eegi maayo miyaa la gowracayo luquntii miyaa laga gowracay la eegi maayo meel alla meeshii markaa waxaan uu kaga dhaco waa inuu waxaan yahay uun wax mudaya oo sidaa markaa wax ku yeelaya laakiin wax markaa culays lahoo culayskiisa wax ku dilaya waa inaanu ahayn dhagax weyn oo kale dad ku sii dayso oo dhagaxii qoorta ka jabiyo ama lugta ka jabiyo deetana neefkii socon kari waayo sidaa haddana ku dhinto kaa la cuni maayo wax baktiyey buu noqonaya waa inuu waxaan yahay wax mudaya wa kamaalu dakaati haddaba gawricidda dhammaystirankeedu wafii bacdi nusakh nusakda kitaabka qaar waxaa ku qoran wayustaxabu fi dakaati markii wax la gowracayo waxaa wanaagsan arbacatu ashyaaa afar arrimood in la ilaaliyo afar meelood xubnood in la jaro ayaa wanaagsan axaduhaa xubinka koobaad qaطcu lxulquum hungurigii naqasku soo marayey in la jaro bidami lxaai lmuhmala hunguri cad baa malaha la yidhahdo wa huwa majra nafas waa halka neeftu marto dukhuulan wa khuruujan hadday gelaysa iyo hadday baxaysaba naqasku halkuu maro ayaa xulquum la yidhaahdaa hungurigaa waa in la jabo wahaani ka labaad qaطcu lmari hungurigii raashinku ama cuntadu ay maraysayna isagana waa in la jabo bifatxi miimihi wa hamzi aakhirihi miimka waa la fatxinaya xagga dambena hamze ayaa yaalaha mari weeyaan wayajuusu tashiiluhu in la fududeeyo hamsahaasina way mari la yidhaahdo oo aan hamsihii la gaadhinba ya-da lagu joogsado wahuwa majra acaami waasharaabi min alxalqi ila almacida mariigu waa meesha ay cuntadu ay u marto cuntadii marka waxa weeyaan xalqigan ama halkan maarata afkii qofka ka soo gelaysay xalqigu waa xaggan sare halka ay maraysay caloosha ka gaadhayso ayaa marii la yidhahda waa hungurigaa cuntadu ay marto waalmariiu taxta alxulquum haddaba mariigani wuxuu ka dambeeyaa xulquumka kan hawadu ay marayso ayuu ka dambeeyaa kan markaa cuntadu ay maraysaa wayakuunu wuxuu noqonayaa buu ihi qaطcu maa dukira labadaa aynu sheegnay goyntoodu dafcatan waaxida hal mar waa in saa loo jaro laa fii dafcatayn laba goor waa inaan la kala jarin fainahu haddii laba goor la kala gooyo yaxrumu اlmadbuuxu xiinaidin idin waxaan la gowracay xaaraan buu noqonaya haddaad markii hore un gurigii caddaa jabto ood haddana iska dhigtay mididii neefkii muddo rafto ood isaguiyo ama naftiiba kasii baxsa haddana ad kii kalean goynayaa tidhaaho neef baktiyey buu noqonaya un gurigii naqaskaad jartay kii kale maad goy neefkaasi ma gowracni haddaad markaa waxoogaa sugtona wuu dhimanaya haddaad markaa waxoogaa sugto deetana isaga iyo aan naf la sheegaa ku jirin aad kii kale goyso macna ma samaynayso hal mar waa inaad wada jarto waxaa loola jeedaa yani waxa wey waa inaan wakti u dhexaynin haddaad doonto intood ka goyso haddana aad mididii ka qaadda ama aad si deg intaad isaga bedesho aad tu kale ku goyso laguma diiday oo laguma laha hal mar waxa weeyaan saa u wada mari wahay israacaan laakiin in wakti u dhexeeyo ayaa la diiday wamataa baqiya shayun min alxulquumi waalmari haddii labadii hunguri mid ahaan aan la wada jarin oo wax ku uu dhinac iska haysto deetna sidaa neefkii ku baktiyo lam yaxila almadbuux neefkaa la gowracay mid xalaala ma noqonayo labadii hunguri haddaan la wada jarin ee midi dhinac iska haysto ama labadiiba ay mid waliba dhinac iska haysto neefkiina sidaa ku qurbaxo neefkaasi neef baktiyey buu noqonaya waaya halkaa labaad ku haysaa labadii hunguri wahaaliu waraabicu ka saddexaad iyo ka afraad ilan afar shay baynu nidhiyeen qaطcu lwadajayni biwaawin wa daalin maftuuxatayn wowgiyo daalkaba fatxi waa in la gooyo labada xidid ee wadajaynka la yidhaahdo taniyatu wadajin mid kuwa waa wadaj baa la yidhahdaa midkii keli aha bifatxi daali waa kasriha wadaj iyo wadij bawaad odhan kartaa wa humaa labadani waxa weeye cirqaani laba xidid fii safxatay lcunuq oo labada dhinac ee luqunta ku kala yaalla muxiiaani waxay hareeraha kaga yaallaan bilxulquumi hungurigan naqasku uu marayo iyay hareeraha kaga yaallaan buuflayaal bay wadaadadu ku magacaabaan baan filaya markii kitaabada dhigaya waa labadaa xidid ee marka neefka la gowraco dhiigga tufaya labadaa xidid iyagana in la gooyo ayaa markaa ay noqonayaan kii saddexaad iyo kii afraad labadii xidid baa saddex iyo afar kale noqonaya walmujziu minha intan haddaba inta waajibka ihi ay aladii yakfii fi dakaati gowraca inta kugu filanee waajibku uu kaaga dhacayaa shay-aani waa laba qacu lxulquumi walmari labada hunguri faqad oo keliya ayuunbaa waajiba labadan xidid inaad goysaana waa sunna shaafici agtiisa labada xidid in la gooyaa waajib maaha laakiin labada hunguri in laysku maro labadaba la wada jaro ayaa waajiba haddii xididadii markaa aan la jarin oo neefkii ku dhinto waa la cunaya culamada qaarkoodoo aan shaafici ahayn oo yidhi mee labada xidid waa waajibna way jiraan walaa yusanu sunno ma aha qaطcu maa waraaءa alwadajayni labadaa xidid waxa ka sii dambeeya in la jaro oo kurkii oo dhan ba haddii la doono la wada gooyo waxba taasi sunno maaha labada hunguri waad jaraysaa labada xididna waad raacinaysaa khalaas waajibkii iyo sunnihiiba saasuu ku dheyi haddaad sii wado ood kurka ka wada goyso waxba maad kororhsanin lakin de neefkii waa xalaal mar haddaad labadii hunguri jartay neefkii waa xalaal laakiin waxba intaa dambe aada goysay waxba sunno maaha wayajuusu an yaxilu waxaa xalaal ah alistiyaadu ugaadhsiga ugaadhsigii ama ugaadhii in la cuno ayaa xalaala ay aklulmusaadi musaad buu qoray sida de fasiixyar waa in masiid la yidhahdo siduu haddaynu soo yimi wasaydu masdarun uطliqa huna cala ismi mafcuul wa huwa almasiid ismigii mafcuul waa masiid ama musaad haddii la yidhahdo rubaaci buu ka imanayayo asaada yusiidu taasina de wax jira maaha aklulmasiidi inuu yidhaha bay ahay waxaan markaa la ugaarhsaday in la cunaa way bannaan tahay haddii lagu ugaadhsaday bikulli jaarixatin xayawaan kasta oo isagu xayawaan wax ugaadhsada ah oo shaqaysta mucallamatin xayawaankaa ah wax ugaadhsanaya oo ah xayawaan la tababaray kaasoo min asibaaci ama dugaagiiya kalfahdi sida harimacadkii waannamiri shabeelkii waalkalbi aygii wixii lagu ugaadhsaday waa la cunaya xayawaankaa wax ugaarsada jawaarix baa la xayawaanaadkan wax ugaarsada xayawaankii wax ugaarsanayay oo aad tababartay wixii uu kuu qabto intood adigu u dirto ee uu kuu keeno kuu qabto kuu xajiyo hadduu doono haba dile waad cunaysaa waad ku ugaarsan kartaa xayawaanka wa min jawaarixi اayr iyo sidoo kale shimbiriha shimbiraha kuwoodii wax ugaarsanayay ee maaratay yani waxa weeyaan shaqaysanayey jaarixadu waa waxa shaqaysan lakin waxay ujeedaan yani waxa weya wixii wax qabsanayey shimbirihii qaarkood baa shimbirihii kale ku duulaya oo qabsanaya soo ma kuwii noocaa ah shimbiraha noocaas iyaguna hadday tababaran yihiin waad ku ugaarhsan kartaa ka saqrin sida shimbiralaayihii wabaazil iyo baaski baasku waa qayb mudo shimbiralaayaha ka mid shimbirahan shimbiraha laaya shimbiralaayaha la yidhaahdo waa lagu ugaarhsan karaa kuwii ka waaweynaan waa saas o kale nasrigii gorgorkii oo kale wa fii ayi mowdicin kaana jarxu sibaaci waayr meel alle meeshii ay doonaan ha ka dhaawacaan dugaaggan iyo shimbirtani wixii ay kuu qabanayeen meeshay doonaanba ha ka dhaawacaan ama hunguriga ha qabtaan oo saahu wax weyan ha ku dhakti ama maaragtay meelo ka calooshaba ha ka soo ridaan meel alle meeshay doonaan ha ka qabtaane wixii ay kuu qabtaane ay sidaa markaa kuugu xajiyaan waad cunaysaa haba dhintee wljaarixatu jaarixadu mushtaqatu waxaa laga soo ishtiqaaqay buuri min aljarxi wa huwa alkasbu wa huwa aladii yatawafaakum bاlleyli wayaclamu maa jaraxtum bالnahaar ay kasabtum marka jarxigu dhaawacana waa la ydhahdaa shaqaysigana waa la ydhahdaa marka shimbirahani iyo ugaadhani dee way shaqaystaanoo way ugaarsi tagaan saasaa markaa jawaarix loo yidhaahdaa marka ugaarsigii leebkaagana waxbaad ku ugaarsan kartaa xayawaankan tababaranna waxbaad ku ugaarsan karaysa wa sharaa'iu tacliimiha waa inaga nidhi waa inay tababarnaadaan haddaba tababarkii shuruud ayuu leeyahay iljawaarixi jawaarixdan aad ku ugaarsanayso tababarkoodu shuruudaha uu leeyahay arbacatun waa afar shuruudood axaduhaa shardiga koobaad an takuuna aljaarixatu xayawaankan aad ku ugaarsanaysaa waa inuu yahay mucallamatan mid tababaran bixayu ilaa idaa ursilat markii la diro ay arsalahaa saaxibuhaa qofkii lahaa marka uu diro istarsalat waa inay dirsamayso waa inay dirmayso markaad dirto waa in waa in markaa xayawaankii uu dirmayo laakiin adigiioo dira hadduu iska taagan yahay kaasi weli waxba muu baran wahaani qodobka labaad annaha idaa zujirat bidami awalihi ay zajarahaa saaxibuha marka la joojiyo joogso marka la yidhaahdo ee uu yacni waxa weeyaan qofkii dee dirsaday uu u yeeu joogsay ilaa u yeedho inzajarat waa inay wixii ka reebtoomayso markaad ka joogsa wixii ay eryan uu inuu ka joogsanayo markaasaa inuu tababaran yahay aad fahmaysa waalthaaliu shardiga saddexaad annahaa idaa qatalat saydan lam ta'kul minhu shay-an ugaadhii markay disho xayawaankanaad dishay marka marka ugaadhii dilo waa inaan waxba ka cunayn uu kula sugaya adiga markuu qabto ama uu dilaba waa inaanu isagu ku bilaabin de hadduu inuu iska cuno bilaabo kaasi ama ma tababarna ama markan adiga kuumu qabana isagaa iska qabsaday markaa kuuma banaanaanayso waraabicu qodobka afraad an yatakarara dalika minha waa in arrintani ay kasoo ay soo noqnoqotay inaad dirto oo u dirmo joojiso joogsado ugaadhay qabto oo aanu waxba ka cunin arrintaas markay dhowr sheer soo noqoto oo aad aragtay inuu wixii fahmi markaasuu an yatakararu sharaa'iط arbacatu shuruudahan afarta waa saddexdii hore una dee ayaa min aljaarixati xayawaankan aad ku ugaadhsanayso waa inay ka soo noqnoqdaan bixayu yudamu ta'adubuhaa ilaa iyo aad markaa ku qancayso kalsooni ku helayso in ay markaa hadda ay markaa laylmarkaa uu laylyamay xayawaankani mid markaa laylsamay inuu yahay ama maarata waxa weya layliskii qaatay oo si fiican u tababartay inuu yahay ilaa intaad kalsooni ku helayso walaa yurjacu loo noqon maayo fi takraari xagga soo noqoshada arrintan inay soo noqnoqoto licadadin tiro laguma qabanayo laguma laha waa inay saddex jeer soo noqoto iyo waa inay toban jeer arrintaasi ay soo noqnoqoto laguma odhanaye balila marjicu fiihi xagga looga noqonaya liahli lkhibrati waa dadkii aqoonta u lahaa biibaaci ljawaarix xayawaankan lagu ugaadhsado dabeecadahooda dadkii aqoonta u lahaa markay eegaan waa inay idhahdaan tababariyikaasi wuu layliyamay waa inay idhahdaan fain cudimat minha ixda sharaaid haddii shuruudihii mid kamida laga waayo lam yaxila maa akhadathu ljaarixatu xayawaankaas wixii kuu qabtay xalaal kuu noqon maayo ilaa an yudraka in la gaadho mooyaane maa akhadathu ljaarixatu wixii markaa xayawaankani uu kuu qabtay xayan isagoo nool haddaad gaadho oo fa yudakaa la gowraco fa yaxilu xiinaydin markaa xalaal buu noqonaya aygii aan tababarnayn baad qabo tidhiyo markaasuu kula boodo wuu qabtay mana tababarna aygii haddii wixii sidaa ku dhinto waa bakti laakiin haddaad ku gaadho isagiioo nool deetana aada birayso dee markaa xalaal buu ku noqonaya uma dakara almusanifu sheeku haddana wuxuu ka warramay aalat adabxi qalabka wax lagu gowracayo aaladdii wax lagu gowracayo fii qowlihi hadalku yili buu ku sheegay watajuusu waxaa bannaan adakaatu gowricii baa bannaan bikulli ma wax kasta ay bikulli muxadadin aalad kasta oo soofaysan oo yajracu saray wax saraya ka xadiidin wa nuxaasi sida markaa wixii dee xadiidka ka samaysna iyo wixii nuxaasta ama jaandiga ka samaysna ee soofaysna ilaa bisinni waadufri waxaad ka soo reebaysaa awn iligii iyo ciddidii hadda iligu eligan qofka maaha eleg qofkil waxba gawrici maaye xayawaankii waaweynaa ilkahoodi haddii iligii la soofeeyo oo wax lagu qalo waxaasi xalaal ma noqonaya ama xayawaankii ciddida weyn laha ciddidiisii haddii wax lagu gowraco kaasina isaguna xalaal noqon maayo haddaba dufriga oo keliya maaha ciddida oo keliya maahee iyo iyo ilig oo keliya maaha waxaa la diidayaaye waa baaqi lcidaami lafihii o dhan baa lamida iligii waxaa lamida lafihii o dhan iligu waa laf lafihii kaleo dhamina waa lamid laf waxba laguma gawrici karo falaa tajuuzu talkiyatu biha laf in wax lagu gawraco lama ogola laakiin wixii kaleo dhan waad ku gawracaysa ee waxsanaya mudaya goynaya uma dakara musanifu sheekhu wuxuu ka warramay man tasixu minhu tadkiyatu qofka wax gawracaya waa ayu fii qowlihi hadalka uu ku yidhi wataxilu waxaa xalaala dakaatu kuli muslimin qof kastoo muslimi wixii uu gawraco muslim wixii uu gowraco waa xalaal baaliqin aw mumayizin qofka muslimkii ama qaangaar ha noqdo ama mid aan qaangaar ahayn laakiin wax kala garanaya ha noqdo oo yutiiqu dabxa wax gawrici karaya wax gawrici karaya maarata kaa wa gawri inuu wax gawrici karayo unbaa muhim oo aanu dee intuu hunguriga caddaa jaro haddana intuu kii kala wadwado aanu naftu ka baxayn haddii intuu markuu kii caddaa jaray ama uu kala sii marinayo u maanta dhan sidan leeleeyahay oo deetna nafti ay ka baxday isagoon labadiihin guri wada goynin de bakti buu noqonaya laakiin markuu awoodii leeyu wixii gawrici karayu labadiibay marin karay ama qaangaar ha noqdo ama yaanu noqonin waa ansax mumayiz buu yihi waa inuu wax kala garanayo xataa kaan wax kala garanayn waa lamidoo dib buu inooga sheegi doona wa dakaatu kitaabiyin waxaa kale oo xalaal ah mid kastoo ahlu kitaaba wixii uu gowraco yahuudiyin aw nasraaniyin kitaabiga aynu sheegaynaa waa kii yahuudiga ahaa ama kii kiristaanka ah yahuudiya kiristaankii wixii ay gowracaan oo si shareecada waafaqsan u gowracaan iyaduna xalaalo weyn wayaxilu waxaa xalaal ah dabxu majnuunin wa sakraana fi ladhari qofkii waallaa wuxuu gowraco iyo xataa ilmihii yaraaya aan weli caqliyaysan hadduu neefkii gowracuu bireeyo waa xalaalo waa la cunay wasakraana kii sakraansanaa muslimka ah maalan hadduu wax gowraco neefkii ma noqonayo bakti ma noqonayo fi ladhari qowlka xooga badan wa tukrahu dakaatu acmaa waxaa si aan fiicnayn iyadoo lafteedu waa iska xalaale waxaa laga wanaagsan yahay qof indhaliyo inuu wax gowraco maxaa laga baqanaya inaanu wada jarin ama inuu halkii ku habboonayd la waayo neefkii uu yar silciyo marka qof aan arkayni inuu gowraco waa makruuh waa arrin laga fiican yahy lakiin wixii uu gowraco waa la cunaya wuxuu uhi walaa taxilu xalaal ma aha dakaatu majuusiyin dabcaabudkii aynu xalay sheegnay in jizyada laga qaadi karo isagu wuxuu gowracaa xalaal ma aha walaa waaniyin kuwii sanab sanab caabudka ee asnaamta caabudayay ama cawaankaba ahaayeen diinba haysan kuwaas wixii ay gowracaan iyo walaa hayrihimaa labadaa wixii aan ahaynoo miman laa kitaaba lowxi bilaa kitaabka ahaaya aan kutuba lahayn ee diin nebi aan haysan kuwaa iyaga gowracoodu xaaraan wey yani wixii ay gowracaan la cuni maayo wadakaatu ljaniini uurjiifka gowriciisu xaasilatun wuxuu la socdaa yuu ku xasilayaa uun bidakaati ummihi hooyadii in la gowraco laxdii rimanayd markaad gowracdo iyadii way xalaaloowda caloosheeda wixii ku jirayna isna saasuu xalaal ku yahay falaa yuxtaaju looma baahno litadkiyatihi marka lasoo bixiyo in isagana la bireeyo waxba loogama baahno haadaa in wujida meytan warkaa aynu sheegaynaa waa marka loo tago isagiyo b isagoo baktiya isagoo noolayn markaa nolol lagu gaadhin weeyaan aw fiihi xayaatun ama nololi w loogu tegaye laakiin hayru mustaqira nolol fadhida ma ahee isagoo sirirsan oo sakaraadkii hayo oo aan wax nolol lagu sheegi karaa aanay ku jirin haddii la gaaro xukunkiisu waa kaa waxba gawrac uma baahan allaahuma ilaa an yuujada xayan in la helo uunu mooyaane isagoo nool loo tago bixayaatin mustaqira nolol fadhida oo nolosha fadhida waxa weyaan baa la yidhi inuu waxna eegi karo inuu wax eegi karayo ama uu dhaqdhaqaaqi karayo dhaqdhaqaaq aan rafasho ahayn dhaqdhaqaaqii rafashada ahaa waxba kaasi dhaqdhaqaaq maaha xarakatulmadbuux bay yidhahda haddii markaa nolol noocaasi ay jirto dee markaa waa la gowracaya bacda khuruujihi min baطni ummi markii calooshii hooyadii laga soo saaray haddii nolol caadiya lagu arko fayudakaa xiinaidin de markaa waa in la gawrico haddaan la gawricin xalaal noqon maayo kii laakiin halkaa iskaga jiray isanu loo gawracay isagu saasuu ku xalaaloobayaa bakti isagoo abaad gawricii hooyadii unbaad raacinaysa oday soomaaliya tan loo sheegay baa wuxuu yihi shaafici mididiisu way ilmihii caloosha ku jiray bay gaadhaymin oo markii neefkii la gowra ayaa shaafici mididiisii ilaa neefkii caloosha ku jiray ay gaadhay marka waa sharci wey ma aha shaafici maaha waa shareecadii wamaa quطica min xayawaanin xayin wixii laga gooyo neef nool xubinkii laga gooyaa fahuwa meytu bakti wey neef nool haddii xubin laga jaro lug baa laga goosta isagoo nool neefkii markaasaa haddana la bireeyey neefkii lugtaasi waa xaaraan laakiin neefka intiisa kale waa xalaal wixii neefkiioo nool wixii laga jaro bakti weeyaan waxaa la mida markaad ugaadhsanaysa haddaad warankii ku sii daysay oo deetan aada lug ama jeeni uu la tegey xayawaankiina intuu dhutiyey isagoo dhutinaya uu cararay oo sidaa kaaga taga ama aada gaadhabada isagiioo nool lugtaasi iyadu waa bakti intiisa kalun baad biraysanaysaayoo ku intifaacaysa laakiin haddaad bartanka ku kala goysay u laba u kala dhacay ugaadhi laba isleeg hadduu u kala dhacay ama wax yani meel aanu noolaanayn aad kaga dhufatay wixii markaa gooni u baxay iyo wixii kale waa isku mido waa la wada cunaya ila shacra timaha un ka soo reebuye dhogorta ay ilmaqduuca dhogortii laga jaray min xayawaanin ma'kuulin xayawaan hilibkiisu xalaal yahay isagoo nool dhogortii laga goostay iyadu bakti ma ahoo nijaas maaha waa lagu intifaacay wa fii bacdi nusakhi ila shucuura oo jamca buu markaa ku keena timihii almuntafaca bihaa waxtarka lahaa ee filmafaarishi gogosha iyo laga samaysanayay walmalaabisi dhogortii laga samaysanayay ama gogol iyo sajaayadi ama dee dharba laga samaysanayay wakayriha ah waxyaalo kaleba taas iyado iyo neefkiioo nool dee waa laga goosan karaa dhabarkiisa iyo dushiisan waa laga goosan karaa waa maaratay xoolahan ku nool dee meelaha qabow ee dhogorta badan leh ee laga gurto neefkiioo nool baa laga guran karaa taasi waa caadi oo la mid maaha xubnihii kale la goynay faslu fii axkaami اlacimati fasalkana waxaa lagaga warramayaa acimadii acima waa jamcu acaam waa cunadii maxaa bannaan markay acimo yidhahdaan culammadu kama warramaan beriiskii iyo qamadigii iyo nabaataadkii kama warramaan inta badan waxay ka warramaan uun noolihii maxaa ka bannaan maxaanse ka bannaanayn alalaali minha waayrihi acimada ah, hadaba keebaa alaal keedii xalaash ahaa iyo iyo kii kaleba halkana lagaga warramaya wa kullu xayawaanin noolo kasta oo istaaabathu lcarabu carabtii nabiga calayhi salaatu wasalaam laga soo dhex saaray ay u arkayeen wax wanaagsan xayawaan wanaagsan oo aanay waxa weeyaan nacaynin oo aanay markaa khabiis ama wax xun oo aan la cunin aanay u carabtii aladiina hum ahlu harwati wa khismin carabta lafteedii laysku wada qaadi maayee kuwoodii ahaa dad markaa hanti haysta barwaaqana ku nool wa ibaacin saliimatin dabeeca ahaan iyo dhaqan ahaanna waxa weeye dabeecad wanaagsan oo bed qabta u abuurnaa wa rafaahiyatin nolol dabacsanna ku noolaa nolol dabacsan ku noolaa kuwaasi xayawaankii ay inuu wanaagsan yahay u arkeene yani ay iska cuneen ay markaa cuni jireen waktigii nabigii waqtigii ka dambeeyeyba fahuwa xalaalun kaasi waa xalaal wey maxaa yeelay dee nebigii calayhi salaatu wasalaam markii laga soo saaray carabta laga soo dhex saaray way cunayeen loomana diidin mar haddaan loo diidin ay wax wanaagsanna u arkayeen inuu markaa xalaal yahay baa halkaa ka caddaatay ilaa ma ay xayawaanin xayawaanun baa laga soo reebi warada sharcu sharcigu uu ku yimi bitaxriimihi inuu xarimay waxyaalihii carabtu cuni jirtay intii shareecadu ay xarimtay ayuunbaa xaaraan ka noqonay falaa yurjacu fiihi markaa kaa sharcigu uu diiday loo laaban maayo liistitaabatihim lahu carabbaa ka heshay oo wax wanaagsan u aragtay loo cuni maayo kol haddii sharcigu diiday wa kullu xayawaanin xayawaan kastoo istakhbathathu lcarabu ay carabi wax xun u arkaysay wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo dabadiiba oo ay ka khashaafi jireen oo aanay cuni jirin ay caduuhu khabiian xayawaan xun oo aan waxaan la cuni karin oo laga yaqsooda ay ka dhigeen fa huwa xaaraam kaasina waa xaaraan maxaa yeelay nebigii calayhi salaatu wasalaam dee kuma inkirino mu odhan warwa wanaagsan yahay cuna ilaa maa warada asharcu biibaaxatihi wixii sharcigu uu ku soo arooray mooyaane in la banneeyo oo la yidhahdo war cuna oo lagu inkiray ka khashaafiday ka khashaafayen diidmaday diidayeen lagu inkiray waa wanaagsan yahay cuna la yidhi falaa yakuunu xaraaman kaasina isaguna xaaraan noqon maayo wayaxrumu waxaa xaaraana min asibaaci dugaagga xaggiisii maa lahu naabun wixii micileh ay sinun waa iligii ama micidii qawiyun xoog leh yacduu bihi cala alxayawaan oo uu markaa ku weeraro xayawaanka kale wixii micileh uu ku ugaarhsado kaasi waa xaaraan ka asadin sida libaaxi wa iyo shabeelkii micidiisa ku ugaadhsanayay waa xaaraan wayaxrumu min markaa waxaa laga soo reebaya buu leeyay shaafici wuxuu ka soo reebay waraabihii shaafici wuu ka soo reebay iyo xayawaan kale oo haclab af carabiga lagu yidhaa wadaadadeenuna ay ku magacaabi jireen ku fasiri jireen dacawada laakiin hadalkaa halkaa waxbaa ku laaban waraabuhu isagu waa waraabaha aynu naqaano shaaficina wuxuu yihi weligayba reer ma ku aha shaafici safiye marwe dhexdooda iyadoo lagu iibinayo baan garaaraystay baanu oon cidina diiday waraabaha halkaa lagu cunayo safiya marwe dhexdooda waa xaramka marka waa laga soo reebayaa isaga aclabka uu laakiin shaafici soo reebay in dacawada lagu fasiro waxaa ku jira shaki weyn waayo haclab xayawaankan la yidhaha carabtu ay ka waranto waxay u badan tahay inuu xayawaan xayawaankiina aynu inagu dacwada ka yar ka yar uu yahay oo digaaggiyo waxaasun ugaarsada ma carabtu markaad sheekooyinkooda iyo waxooda baadho saclabkay ka sheekeynayaan digaagguu ugaarsadaa lakiin ari ma ugaarsado inagu dacwadana dee arigii xabad loogu tegi maayo haddii looga taga soo ma markaa kani wuxuu ku badan yahay ama di'bi ama ibnu aawa xayawaan kaloo la yidhahdo labaduba dacawada u eg laakiin ka yar weyn eh, ama de saclabka u eg laakiin ka yar weyn keenan marka la arko labadaa mid ahaan buu gelay dibi soomaalidu markay macnaysa yey bay ku macneeyaan laakiin yeygaasi cid hagaagsan oo aragtayo xaggeena saasba lamaa ibnu aawahaana isagana waxba laguma magacaabo soomaali laguma sheego laakiin tan aynu dacwada leenahay waa ibnu aawaha xalaalna maaha iyo xalaal ma noqonayso wayaxrumu min auyuuri xaggii shimbiraha iyada maxaa xaaraana maxaa si xalaala waxa xaaraana maa lahu mikhlabun wixii cidi leh bikasrilmiimi wa fatxi laam mikhlab saau akhri ay dufurun cidi qawiyun xoog leh yajraxu bihi uu wax ku dhaawaco u ku ugaadhsado shimbiraha kuwii ku ugaadhsanayay cidiyahooda ee cidiyaha wax ku qabanayay ee ugaadhsanayay sida shimbiralaayihii wixii lamidka iyo gorgorkii iyo iyaguna xaaraan wey ka saqrin sida wa baasil iyo baaski oo isaguna de shimbiralaayaha nooc ka mida una wayaxillu waxaa u bannaan lilmudari qofkii markaa daruuradu haysay o shaahiin baa idinku jira shaahiinkuna waa nooc shimbiralaayaha un ka mida inagu de shimbira shimbirahan shimbiraha ugaarsada magacyo ma kala bixino kan waaweynna waa gorgor kan yaryaree shimbiraha ugaarsadaana ya wadabaasu baynu unaqaana laakiin carabtu kun magac bay u kala yaqaana oo way yar kala duduwan yihiin oo iyagaa anwaac kala duduwana markaa mid baas baa la yidhaahdaa mid kale shaahiin baa la yidhaahdaa magacyo noocaasay kala laleeyihin qaarkood xataa saqriga nooc gaaray ka dhigaan wayaxilu waxaa xalaal ah lilmudari qofkii markaa daruuradu haysay ee naftiisa u baqaya gaajo macaluuli qofkii ay haysay wa huwa man khaafa calaa nafsihi waa qofkii naftiisa uga baqa alhalaaki halaag qofkii uga baqa inuu halaagsanto min cadami lakli haddii uu markaa cuni waayo waxani fi lmakhmasati markii macaluuli ay jirto mawtan geeri ka baqa alhalaaka mayd in qoranta halka hore alhalaaka iyo mawtan in la kala bedelo may noqon mawtan qofkii geeri ka baqa inuu baktiyo aw maradan makuufan ama xanuun halisiya uu ku dhaco aw ziyaadata maradin ama xanuunku kuba ziyaado xanuunka haya aw inqiaaca rufqatin ama haddii uu raashin doono is yidhaahdo dadkii uu la socday ay ka tegayaan walam yajid meeshaa uu joogana aan ka helin maa yakulu wax uu cuno oo xalaalan xalaal ah maxaa u bannaan an yakula inuu wax ka cuno min almeytati baktigii almuxaramati caleyh xaaraanta ka ahaa maa ay shay-an waxbuu ka cuni yasudu bihi uu ku buuxiyo rama uu ku joojiyo ma uu ku daboolo ramaqahu ay baqiyata ruuxihi qudhiisa wuxuu ku badbaadiyo naftiisa yani ramaqu waa nafta intaas sii hadhay markuu qofkii dee macaluuli ay hayso naftii inay baxday ku siganaysa marka waxaa laga soo qaaday qof naftiiba wax yari kaga harhsan tahay marka intaa ku harsan si uu u badbaadiyo oo inay qudhi baxdo uu uga ilaaliyo inuu markaa wax cuno uu markaa dee isku badbaadiyo kama dhergaya baa laleeyahy wuxuu isku badbaadiyo ayuunbuu cunay walanaa haddaynu muslimiin nahay waxaynu leenahay maytataani laba bakti oo xalaalani xalaal ah wahumaa waxa weeye asamaku kalluunkii iyo waljaraadu ayixii kalluunkii isagoo baktiya baad iska cunaysa ayixiina isaga yoo baktiyey waa la cunaya de markaa cunay walana waxaa kaloo inu leenahay haddaynu muslimiin nahay damaani laba dhiig oo xalaalaan iyaguna xalaal ah wahumaa waxa weeye alkabiidu beerka iyo watixaalu beeryarta waa dhiig fadhiya labadubana xalaal wey waqad curifa waxaa laga gartay laga fahmay min kalaami musanifi huna hadalka sheekhu halkan uu ku sheegay iyo wa fii maa sabaqa wixii ka horreeyeyba ana alxayawaana in xayawaankii calaa alaaati aqsaamin saddex qaybood yahay axaduhaa qeybta koobaad maa laa yu'kalu wax aan la cunaynba fadabiixatuhu wa meytatuhu sawaaun kiisii la gowracay iyo kiisii aan la gowracin waa isku mid sida dameerkii oo kale wathaani nooca labaad maa yu'kalu wax la cunayo falaa yaxilu ilaa bitadkiyati walaa yaxilu meelkaas ku fiicnay wax la cunayo oo laakiin walaa yaxilu aan xalaalna ku noqonayn ilaa bitadkiyati sharciya ilaa iyo gawricii sharciga ahaa la gowraco dee waa xoolihii aynu haysanin wthaaliu nooca saddexaad maa taxilu maytatu waxaan gowrac u baahnayne maca baktigiisu xalaal yahayo ka samaki waljaraadi waa sida kalluunkii iyo ayixiwi faslun fii axkaami اdxiya halkan waxaynu kaga warramaynaa udxiyada iyo axkaamteeda bidambi lhamsati fi lashhari sida caanka waa in udxiya la yidhaahdo haddii la kasriyo idxiya la yihahdona way bannaanta wahiya smun udxiyadu waxa magac ay u tahay limaa yudbaxu min annacami xoolaha la gowraco yowma ciidi naxri maalinta ciidda carafo wa ayaami tashriiqi iyo saddexda maalmood ee ku xiga taqaruban ila llahi tacala iyadoo ilahay loogu dhowaanayo waludxiyatu haddaba udxiyadu sunnatun sunno weey mu'akadatun la adkeeyey cala alkifaayati laakiin qof kasta ma ahee waa koox kastaba qof baa ugu filanoo mid baa inta kale ka kaafiyaya maxaa loola jeedaa fa idaa ataa bihaa markii uu la yimaado waaxidun mid oo min ahli beytin qoyskii guri ku noolaa ah mid ka midii ah markuu la yimaado u odxieeyo kafaa can jamiicihim dhammaantood wuu ugu filan yahay oo odaygii reerka dee ka mas-uulka ah markuu neefkii qalo qoyskiisii o dhan way u noqonaysa isagii iyo ciyaalkiisii guriga kula noolaa walaa tajibu udxiyatu ila binadri udxiyadu haddaba waajib maaha waa sunne haddaanu qofku ku nadrin hadduu nadr ku galo dee markaa waajib bay noqonaysa wayujziu fiiha udxiyada waxaa gala aljadacu min adani idihii neefkii markaa ilka dhacsaday wa huwa maa lahu sanatun waa wixii gujir ah sanad jiray wa acana fi haaniya sanadkii labaadna gudagalay markuu sanad dhammaysto neefkii idaha ahaa ama wan ha noqde ama la ha noqde gelaya markaa udxiyada wathaniyu min almaczi kii ilkuhu u soo baxeen markay ka dhaceen kadib ee riyaha ahaa ayaa isaguna gudaya wa huwa maa lahu sanataani waa kii laba jir ahaa waacana fi haalia ee sanadkii saddexaad u bilaabmay xaggii riyaha waa inuu laba jir yahay oo kii saddexaad u bilaabay idihiina waa inuu gujin yahay wathaniyu min alibili xaggii geel hadduu yahayna geeli waa inuu yahay markaa ilkihii ay u baxeen markuu ilka dhacsaday kadib intayisna maa lahu khamsu siniina weey waa wixii shan jir ah oo waacana fi saadisa sanadkii dhexaad u bilaabmay wathaniyu min albaqari lodiina hani baa la doonaya mid markaa ilkihii dib ugu soo baxeen waana maa lahu sanataani waa wixii laba jir ah oo waacana fi haalisa sanadkii saddexaad u bilaabmay markaa waxaa isku mid ah riyihii iyo iyo lodii idihii gujir bay ku sanad hadday jiraan way gelayaan adxiyadu geeliina waa inuu shan jir yahay watujiu badanatu neefka geelii wuxuu ay ka gudaysaa can sabcatin toddoba qoys oo ishtarakuu fi tadxiyati biha wadaagay ku shuraakoobay intay hal soo wada iibsadaan hadday gowracaan toddoba qoys waa ugu filanta watujiu lbaqaratu can sabcatin kadalika neefkii lo ahaana toddoba qoys ayuu saasoo kale isaguna uu ku filay wtujziu shaatu can shaksi waaxidi neefkii ariga ahaa ayaa alkan loo jeedaay iyadu qof keliya iyo qoyskiisii ayuunbay ku filantahay qof qura iyo qoyskiisii wahiya neefkan ariga ah ayaa afdalu ka wanaagsan min mushaarakatihi fii baciirin inuu neef geela cid kula shuraakoobo inuu neef ariya keligii qasho ayaa loo qaatay haddii toddoba ama lix oo ay yidhahdaan nagu soo biro toddoba naga nagu noqo iyo inuu neef ariyo keligii iska qasho inuu neef ariyo si gaara u qasho ayaa ka wanaagsan wa afdalu anwaaci ludxiya haddaba xayawaankii lagu odxiyeysanayey siday u kala fadli badan tahay waxa weeye ibilu waa geeli waa hadduu qofku keligii gowracayo oon cidila shuraakoobi inaad hal qasho ayaa dee ugu fadli badan uma baqarun sacbaa lo baa kusoo xigta uma hanam waa markii aan shuraaka jirin wa arbacun afar kamida wa fii bacdi nusakhi wa arbacatun baa qorane arbacuntaana fiicane afari afar markaa bahaa-intii kamidii laa tujziu fi daxaayaa udxiyada ma gasho axaduhaa midka koobaad alcawraau ti ishalacayd albayinu ay aahiru ee ay muuqatay cawaruhaa il la-aanteedu yani ilbaa maqanba wain baqiyat ilxadaqatu ishii hadday doonto meesha haba ku taalo xadaqadu waa xaydhan dee isha ilan ishii waxay ka kooban tahay xayr meeshii fadhida iyo awooddii aragga marka haddii awooddii araggu meesha ka maqan tahay xaydhii ishaa meesha fadhida macnama samaynayso fil asaxi sida xoogga badan wahaani ta ee aan gudayni alcarjaau waa tii dhutinaysay albayinu carajuhaa ee dhutiskeedu uu caddaa walow kaana xusuulu lcaraji laha marka ay ay markaa eh, dhutiska bilowday ama ay maaragtay waxaan uu ku dhacay haba noqdo cinda idjaaciha litadxiyati biha markaad u jiifisay si aad u gowracdo ayay kula markaa tacaashayo deetana markaasaad adiguna xoogo deetana lug bay ka jabtay waa khalaas way badbaaday taas waan ku odxaynaya ma dad si iska qalanayso dee si inaad markaa iska hilibaysato aada u cunayso waa halkeeda laakiin odxiyo kuu noqon mayso kuwan baabuurta soo saaraan mararka qaarkood markay soo riixayaan oy soo tuuraan adhig hadduu jabo khalaas waayo bisababi diraabiha a galgalashadeedii iyo markaa iyadu markaa rafashadeedii haddii ay ku jabto intii aanad gowricin odxiyo kuu noqon mayso wathaaliu ka saddexaad almariidatu waa neefkii xanuunsanayay albayinu maraduhaa ee cudurkeedu muuqday inuu neefku ka yahay walaa yaduru dhib ma keenayo yasiiru haadihi lumuuri saddexdan arrimood aynu soo sheegnay haddii wax fudud ay neefkii kaga sugan tahay haddii labadii indhood midi yar daciif tahay lakiin ay wax si fiican uga arkayso wax yaroo markaa dacfi yari uu kaga jiro waa caadi waa odxedu way gelaysa ama in yarba yar dhutinaysaa laakiin marka loo fiirsado un baa la arkayaa wax markaa muuqdo ma tii xanuunsanaysana waa saasoo kale haddii xanuun yaroo daciifo qofka markaa u fiirsado ama xoola yaqaankuuna uu dareemayo laakiin xanuun muuqdaa aanu meeshii jirin udxyadii way gelaysa waraabicu ta afraad iyaduna udxyada aan gelayni alcajfaau waa tii weyda ahayd wahiy alatii dahaba mukuhaa waa tii markaa dhuuxeedu tegey ay dahaba dimaaguha saasuu markaa sheeku ku fasira maskaxdii baa ka tagtay markaa dee maskaxda lafteedu waa dhuux marka wuxuu ujeedaa yani waxa weeyaan waa bilaa dhuux min alhuzaali caatow alxaasili laha caatanimo ku timid awgeed tii markaa bilaa dhuux u noqotay weeyaan wayujziu waxaa markaa gudaya alkhasiyu kii dhufaanaa ay ilmaqtuucu khusiyatayni kii markaa la dhufaamay labadii markaa iniyo laga xiniyasiibay ama la xiniyasiibay ama la dhufaamay wuu gudaya oo dee hilibkiisii unbaaba sii fiicnaanaya baa walmaksuurulqarni kii geesku jabay wuu gudayaa awalba geeska lama cunayn in lam yu'ahir ilkasru fi laxmi irigaa eh, geeskaa jabay haddii aanu hilibkii dhib u geysan oonu raad saamayn ku yeelanin waa waa ku filanta wayujziu aydan waxaa kaloo gudaysa faaqidat lquruuni tu seeye ah oo marka horeba bilaa geesa wahiy musamaatu waata lagu magacaabo biljalxa afcaliga jalxa baa lata seeyada taasi de kolka horeba geesaha lama cunayni waa ku filanta walaa tujziu waxaan gudayn almaqtuucatu kuli luduni walaa bacdiha tii dhegtoo dhammi go'nayd ama qeyb ka midii haba yaraatee ay go'nayd ma gudayso oo dee dhegta waa la cuni karaa waa lagu intifaacsanaya qayb baa markaa hilibkii maqan walalmakhluuqatu bilaa udunin tii dhagala-aanba lagu abuuray markii ay dhalatayba bila bilaa dhagayado abay dhalatay ya way dhukan tahay ah, tii dhukanay ta dhukan waxaan moodaya anu dhegtay in markay wax galaan ay tahay ayubaa ku taalay waxba kuma yaallaan ah, taasi iyaduna ma gudayso walalmaqtuucatu danabi tii dabagooska ay dabada laga gooye walaa bacdihi ama dabada qeyb kamida laga gooye de iyada lafteedana waa lagu intifaaci karaa waxba maqane iyaduna ma gudayso halkaana waxaynu kaga baxaynaa maxaa gudayey maxaan gudayn waxaynu gelaynaa xaggii waktiga goorma odxyada la qalaya wydkulu waqtu dabxi waqtigii gawraca odxyadu wuxuu ku soo gelayaa liludxiyati odxyada gawraceedii min waqti salaati اlciidi ay ciid اnaxri markii la tukado salaadii ciidda arafo wa cibaaraة الrawdati wa asliha rawdadii imaam nawowi iyo asalkeediio casiiskii siday qorayeen waxa weeye yadkhulu wuxuu ku soo gelayaa waqtu tadxiyati waqtiga gowraca odxiyadu idaa alacat ishamsu qoraxdu markay soo baxdo yowma naxri maalinta ciidda arafo wa madaa ee haddana uu tago qadru ragcatayni in ku filan laba ragcadood wa khudbatayni iyo laba khudbadood oo khafiifatayni fudud khafiif yani markay qoraxdii soo baxda isla markiiba haddii la gowraco kuma fila waqtigeedii lama gaaro wakti markii qoraxdii soo baxday kadib waa in wakti laba ragcadood la tukan karo oo weliba laba khudbadood oo gaagaaban la khudbayn karo waa in laga joogo markaa kadib bay markaa udxiyadii ay gudaysa oo maxaa laleeyahay khasab maaha inaad salaaddii ciidda tukatid salaadii ciidda waa sunna waxba laga dadka qaarkood inaanay tukanayn odxyadiina ay qalayaan markaa ma gudaysa waxaan leenahay hadii lagu tukan lahaa ee la khudbayn lahaa uu dhammaaday waa caadi wayastamiru waqtu dabxi waqtigan gowricu wuu soconayaa ilaa guruubi الshamsi ilaa qoraxdu ka dhacayso min aakhiri ayaami tashriiqi ayaamu tashriiqa maalmaha la yidhaahdo maalinka u dambeeya ayaamu tashriiqu maalinta ciiddu waa ciid arafo waa maalinta tobnaad ee bisha arafo maalinta koob iyo tobnaad iyo maalinta labiyo tobnaad iyo maalinta saddexiyo tobnaad intaaba waa la qali karaa maalintii saddexiyo tobnaad haddii qoraxdu ay dhacdo waa khalaas wey waqtigii odxyada la qalayay wuu dhammaaday udxiyo ma noqonayso wixii intaa ka dambeey wahiya ayaamu tashriiqu ahalaaثatu waa saddexda almutasilatu la xidhiidhsan bicaashiri dilxija bisha dilxijo bisha arafa'a maalinkeeda tobnaad saddexda ku xigta ayaa ayaamu tashriiq la yidhaahda wayustaxabu waxaa la sunneeyaa cinda dabxi markii wax la gowracayo khamsatu ashyaa shan arrimood in la ilaaliyo ayaa sunno ah waajib maaha arrimahani sunno weyn axadu arrinka koowaad altasmiyatu bismi illaahi fayaquulu daabixu wuxuu odhanaya qofkii wax gowracayay bismi illaah walakmalu sida markaa dhammayska tirani bismi illaahi araxmaani araxiim inuu yidhaahdo falow lam yusami haddaanu bismi illaahi odhanin uu sidaa ku gowraco xallal madbuux wixii la gowracay waa xalaal waa xaaraan lama odhanayo kole dii qofkii gowraca qof muslina uu yahay usilaawaya deetana wuu biraynaya ama neefkiibuu la tacaalaya deetana wuu mariyey waxaa laleeyahay lama odhanayo wii waa xaaraan lama odhanayo kii waa allah wuxuu gawracay u i waa xaaraan soo ma yahuudigi iyo kiristaankii wixii uu gawracba baa layna yidhi iska cuna soo ma lisaani u gawracaan yahuudiga bismi illahi ma odhanaya bismi illaahi ma odhanayo de yahuudi haddana cuna baa layna yidhi soo ma marka haddii aan xataa bismi illaahi loo odhan ama ogaan ha looga tago ama hala ilaaweey sunaa laga tegey wax wanaagsan baa laga tegey laakiin wixii la gawracay waa xalaal wey wahaani ka labaad الصلاaة عlى النabiyi slى الlaهu عalيه وaلي alي slm in nabiga lagu saliyo wayukraw waxaa la karaahiyaystaa an yajmaca inuu isu geeyo bayna smi اllahi magaca ilaahay iyo warasuuli magaca nebi inuu ihahdo bismi اllahi wasmi mحamed taasi waa karaahiyo hadduu ula jeedo haddaanu ula jeedin inay isku mid yihiin hadduu doonayo inuu labadaba maaratay waa u wada qalayaaba waa isku mid uu leeyahay kaas isagu de u gaaloobayaaba wuxuu gowracayna xalaal ma noqonayo lakiin hadduu isleeyahun magaca nebigana sheeg u bismi illaahi wasmi muxamed sala allahu alay wasalam markii ilawaata nabigii ku salli nidhi halkii uu nabiga markaa kaga salliyi lahaa ee odhan lahaa bismi illaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah ayuu wuxuu ihi bismi wasmi rasuuli oo bismi rasuulillahi buu isaga meeshii raaciyey arrintaasi waa arrin foolxun ah. shirki baanay u dhowaanaysaa haddii uu inay isku mid yihiin ula jeedana waa buu ku gaaloobayaa wthaaliu qodobka saddexaad istiqbaalu lqiblati bidabiixa waxaanad gowracayso inaad qiblada u jeediso ee yuwajihu daabixu qofka wax gowracaya wuxuu u jeedinayaa madbaxahaa halkii laga gowracayo macashiiya lilqiblati qibladii buu u jeedinaya wayatawajahu huwa aydan isaga lafahantiisuna qiblada ayuu u jeedsanaya markuu wax gowracayo waa sunna waraabicu arrinka afraad altakbiiru allahu akbar inuu yidhaahdo ay qabla atasmiyati wa bacdaha alaaa intaanu bismi illaahi iyo dabadeedba inuu markaa saddex goor allahu akbar yidhaahdo kamaa qaala almaawardiyu sida imaamkii maawardi uu sheegay allahu akbar allahu akbar bismi wasalaatu wasalaamu calaa rasul dadna u gowraco ama allahu akbar ta dambaysiiyo haddaanu saddex odhan hal mar un bismi wallahu akbar sida muslimiinta inta badan sameeyaan bismi allahu akbar waa ku filanta iyadu walkhaamisu ka shanaad adducaau bilqabuuli inuu ku duceeyey in ilaahay ka aqbalo waad cibaadaysanaysaa mar cibaadaysanayso waxaad u baahan tahay in ilaahay ka aqbalo qofka muslimkii markuu cibaadaysto wuxuu ka cabsadaa in laga aqbali waayo waa ladiina yu'tuuna maa aatow waquluubuhum wajilat anahum ilaa rabbihim raajicuun iska ilaali markaad cibaadaysato inaad farfar istiraahdo maasha allah adiga cid kaa fiicaniba ma jirto waa inaad baqato kuwii sadaqada la baxay baa ilaahay yidhi waxay bixinayaan iyagoo quluubtoodu ay gariirayso ay baqanayso ay cabsanayso caaishaa nabiga weydiiso rasul maxaa lala baqanayaa bay tiri marka qofkii sinaystay iyo kii tuugga ahaa iyo waxaasa rasuul yidhi maya waa qofkii sadaqada la baxayey khayrka samaynayey salaada tukanayey ee haddana ka baqanayey in laga aqbali waayo marka adigoo adxiyadii qaleedo doonto geel neef geela qalay waa inaad haddana aada cabsato ilaahay iga aqbal ilaahay iga aqbal aad tiraahdo fayaquulu daabixu ninkii wax gawrahay wuxuu odhanaya allaahuma haadihi minka waileyk ilaahayow tani xaggaagay ka timi xaggaagaanay ku baxday fataqabal ilahu iga aqbal ay haadihi ludxiyatu waxaanaan gowracayaa nicmatu minka calaya waa gallad adigu aad igu galladaysatay wataqarabtu biha ilayka aniguna adigii baan kuugu dhowaaday oo cibaado ayaan u sameeyey fataqabalhaa min ilahu iga aqbal saasuu odhanaya walaa yaakulu kama cunayo almudaxi ninkii udxyada qalay shay-an wax ka cuni maayo min aludxiyati almanduura udxiyadii nadarka ahay tii uu nadarka ku galay gebigeedu waa sadaqo masaakiintaasaa bal yajibu caleyhi waxaa ku waajiba altasaduqu bijamiici laxmiha hilibkeeda oo dhan inuu sadaqaysto waxba kama qaadanayo falow akharahu hadduu sadaqaysigii dib u dhigo uu qayb markaa ama tallaagadda iskaga rito ama uu xoogaa hayo hadduu doona hadhow aad bixisid buu isleeyahay deetana fatalifa wixii wuu xumaaday ama wuu qurmay waxaan la culayn buu noqday wuu baaba'ayba lazimahu damaanu magdhowgiisaa laga doonaya waayo waajib saarnaabay ahayd masaakiinta gaadhsiiyo manuu gaadhsiiy wayaakulu wuxuu ka cuni min aludxiyati almutatawaci bihaa odxiyadii uu markaa sadaqa ku sadaqaystay sunnaha ahayd ee aan ku waajibin iyada waxbuu ka cunaya qofkii odxiyaystay isagoon waxba ku nadirin ee odxiyada qalay waxbuu ka cunaya intuu cunaya uluan saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan ayay isaga iyo reerkiisu ay cunayaan cala aljadiidi qowlkii dambe ee shaafici saasuu sheegay wa ama uluaani labada meelood ee kale faqiila waxaa la yidhi yatasadaqu bihima dhammaantood wuu sadaqaysanayaa warajaxahu nawowiyu imaamu nawowi sidaa wuu rajaxay fii tasxiixi tambiih kitaabkiisa tasxiixu tambiiha la yidhaahdo saasuu ku rajaxay wa qiila waxaa kaloo la yidhi mayane yuhdii uluan lilmuslimiina alagniyaa muslimiintii akniyada ahaa ee waxhaystay wuxuu u hadiyeynayaa saddex meeloodoo meel wayatasadaqu biuluin meesha soo hadhayna sadaqad buu u bixinayaa cala alfuqaraa'i fuqaradiibuu ku sadaqaysanayaa min laxmiha hilibkeediibuu markaa sadaqad ahaan uga siinayaa sidaana waa la yidhi tan dambaana xoog badan inuu saddex meelood ka dhigayo meel ahaanna isaga uu qaadanayo iyo reerkiisu meella masaakiinta meella jaarkii dadkii markaa waxaa haystaan fuqarada ahayn laakiin jiiraankiisa ah inuu uhadiyeynayo walam yurajixin nawowiyu fi rawdati wa asliha nawowi kumuu rajixin rawdada iyo asalkeeda toona markaa saasuu da yidhi laakiin waxay ku filan ihahdo eh, fi rawdati wala raaficiyu fi asliha ilan asalka raafici baana raaficina asalkeedii kumuu rajixin shaya min haadayni lwajhayn labadan waji kaybaa rajaxan muu sheegin laakiin sida rajaxan wanaga sheegnay culamadu sheegeenoo in saddexdaa meelood laga dhigayo laakiin mar kasta waxaa sii wanaagsan in isagu intuu qaadanayo uu yareeyo markastood sii yaraysood sadaqada badiso ajrigu wuu sii badanaya walaa yabiicu ma iibin karo odxyadii wax kamid a ee yaxrumu waxaa ka xaaraana calalmudaxi ninkii odxyada qaray baycu shayin min aludxiya odxyadii wax kamid a inuu iibiyo waa xaaraam ay min laxmiha hilibkeedii inuu iibiyo aw shacriha ama dhogarte dhawarteedii aw jildiha ama harageedii wax alle wuxuu ka iibin karaa ma jiro kuwii loo hadiyeeyey jaarka ahaa iyagoo laftooduna ma iibin karaan fuqaradii lagu sadaqaystay iyagu way iibin karaan bale waa iyaga da inay maarata la anfuco baa la doonay wayaxrumu aydan waxaa kaloo xaaraana jacluhu waxa aynu sheegnay in laga dhigo ujratan mushqaayad liljazaar kii gowracayo inuu ku yidhaahdo gowraco waxaad haragga haragga adigu qaado ii gowraco adigu haraggaa ku siiyey ama madaxa iyo calooshiiyo intaa adigaa iskale uu ula jeedo halkii aan lacag kaa siin lahaa baan intaa kuu siinaya bay xaaraan wey ma banaan isaga mushqaayadiisa si gaara ah u siinaysa hadduu miskiin yahay oo dee siinaysa marka aad ku sadaqaysanayso waa iyadoon bushqaayadii ujiradii ahayn ayaad siinaysa walow kaanat iludxiyatu tatawucan xataa haddii udxiyadani ay tahay mid aad iskaga tabarucayso sunno ah laguma ogolan wax kamida iibiso wayucimu xatman min aludxiyati almutatawaci biha alfuqaraaa walmasaakiin wuxuu siinayaa udxiyadii sunnaha ahayd waxaa waajiba inuu ka quudiyo alfuqaraa walmasaakiin fuqaradii masaakiinta in wax gaadhaan oo udxiyadu markay sunno tahay tallaagadan iskaga wada ridanaya ama aniga iyo jaarkaygunbaa iska wada cunayna masaakiintana waxba kama gaarayaan ma banaano in masaakiintii wax gaaraan waa waajib wlafdalu weliba sida fiicani atasaduqu bijamiiciha dhammaanteed waa in sadaqad loo bixiyo ilaa luqmatan koldarsiin ama waslad yar aw luqaman ama markaa waslado kooban oo yatabaraku lmudaxi biakliha uu ka barakaysanayo ninkan odxyada qalay cunideeda waa cibaade uu ka barakaysanayo in yaroo kooban ula soo haro mooyaane inuu wado badankeeda uu sadaqad iyo markaa hadiyadda u bixiyo ayaa markaa fadli badan fainahu yusanu lahu dalika inuu yar la soo haro oona iska wada bixinin waa sunna uu markaa ka barakaysto ka cuno waida akala bacda markuu qayb cuno watasadaqa bilbaaqi intii kalena uu sadaqaysto xasala lahu wuxuu helayaa hawaabu tadxiyati biljamiic odxiyadii gebigood odxiyo u wato abaalmarintii abaalmarintii odxiyadoo dhammaystira horta wuu helaya iyada oo lama odhanayo intanaad adigu cuntay ajarku uguma jiro lama odhanayo watasaduqi bilbacdi ajrigii sadaqadana wuu helayaa laakiin qeybtii uu sadaqaystay unba iyada ajarkii u ka helaya meeshii waa laba ajar odxiyadii ajar baa lagu helaya sadaqaysigiina ajar baa lagu helaya odxiyadii markaa si guud baad u wada helaysa sadaqaysigiina de intii aad sadaqaysatay unbaad ajarkeedii ka helaysa sala allahu wasalam cala nabiyina maxamed allah aclam